بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب الكلام في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه الصلاة والسلام أفعاashiisii iyo waxyaalihii u sameeyey oo laga waramo weeye baabulkalaami in laga hadlo laga waramo في أفعاali rasuul في أفعاali rasuuli الlahi salى الlahu عليه wasalam rasuulka calayه الصلاaةu wasalam afcaashiisii iyo dhaqamadiisii weeye Eh, afcaashdee sunna qowliya waa noo soo hormartay la socod abwaabtii soo hormartay oo dhan alkitaab wa sunna qowliya buu ahaa ila qur-aanku waa qowl wey kalaamullahi caza wajal waa qowl sunnadii qowliga ahayd iyo markaa qur'aankii waa soo hormareen baabkan marka wuxuu quseeyaa iyo awaabta xigto oo dhowr iyo tobana ilaa kob iyo toban baa meelahaas inuu gunto laga yaabo mualifku waxay quseeyaan eh, afcaasha iyo khabarka qaybintiisii iyo wuxuu ku qaybso macnaha khabarka in loo qayb mutawaatir iyo axaad iyo mursal iyo daciif iyo maxaa lagu sugaaya raawiga sifadiisa iyo howlaha jarxi wa tacdiil iyo howlahaasu ka hadli doona insha allahu tacaala marka afcaasha hadda waxaa gooni loogu guntay waa laga soo hadlay sunnadii qowliga ahayd wax laga soo hadlayo amar iyo nahy iyo cumuum iyo khaas iyo naasik iyo mansuuq iyo agga wixii kuu socday oo dhan halkaasay ku wada jiraan baabkan marka afcaasha iyo taqriirkiiyo hadde afcaasha la xiriira baa maxaa le halkan looga hadlahayaa taa macnaheed waxa wey marka kitaabku hadda kala barkiibuu joogaa kala barkiibu hadda kitaabkaanu joogaa lumac intii muhiimsanaydna waa soo hormarta hal mas'ala markii laga reebo muhiimaddiisa waa soo hormarta halkaa masalo dhiman waxaa weeye baabulqiyaas oo sheekhuna wakhti fiican siin doono jazah allahu khayr baabkan unbaa dhiman hadda baabkan afcaasha markii laga baxo wuxuu geli doonaa waxaa la yidhaahdaa ijmaac ijmaacu iska guntan oo yaroo toddoba baab iyo meelaasu kale kaga hadli doono bese baa hartay oo isagoo aan dhib badnayn afcaasha marka hadda ijmaaca aan ka baxno qiyaaska baan gelayna qiyaaska marka haddii laga baxana shan dersi iyo wax ka yarbo laga yaabo oo ijtihaadkii iyo tacaarud iyo istixsaan iyo muftigii iyo sifatu maxaa leeyaha mustafti waxaas oo yar shan dersi baan ka badnayn baaharahayago marka kitaabku hadda waa kala bar baa la odhan karaa meeshuu joogo laakiin muhiimaddiisu waa soo hormartay marka insha allah bishaan inta ka dhimanaya bisha dambe waan gabagabaynayna haddii ilaha yidhaahdo marka ninkii dee ka cararay haddee waa waxaa weeye wuu shallaynhayaa wey ninkii ka cararay waan shalaynaya marka la dhameeyo insha allahu tacaala ninkii maxaa la yaha mashquulay waxaa laga yaaba si wax udaar inu yeesho lakiin ninkii ka carray ama adayga uga carray ama si kale iyo raggii dhabarka laga taabtay oo la iska warqabaayo meeshan waa tuulo wey rag baa dhabarka laga taabta maxaa looga taabtay yaa ka taabtay hawl anigay taallama waad ogtin gurtigin rag baa dhabarka laga taabtay marka raggi dhabarka haddaan kuwa u gabyayo waxaan odhan lahaa raggii dhabarka laga taabtay oo dhiibay taladooda hogaankay iska dhiibteen dhabarkaa laga taabtay xagee loo socdaa maxay tahay maxaa jira midna male raggii dhabarka laga taabtay oo dhiibay taladooda ah, rag tale iska dhiib hogaankan ad iska dhiibato moogta waa raganimo la-aan meeshii ugu dambaysa wey dhadhankiiyo raggii doortay he <laughs> nacfiga oon dhowrin sharaftooda dhadhan iyo nacfi mushaarkan kaa bixin jaamacaddan kaa bixin madrasa cagga fulaan dhadhan iyo nacfi raggii doortay oon dhowrin sharaftooda wax sharaf ma dhowrahayo ya gaajo aad ku dhimataa ka roon gunimo aad ku dheragtaa sheekha gaajo aad u dhimato yaa ka roon gunnimo aad ku dheragta in caloosha halkaa ku timaado adoo ina gumeed ah oo dhowrka lagaa taabanaya waxaa ka fiican he inaad gaajo u dhimato adoo nin raga ah libax libax dhale ah isilaaliya casharada ka faa'iidaysta sharaftiinana ilaalsada marka kitaabku insha allahu tacala sida ugu dhaqsinyaha badan yuu gabagabogi doonaa insha allah baabka qiyaas markii laga reebana wax badanoo kale ma harinba wuxuu yidhi sheekhu wa jumlatuhu jumlada baabkan waxaa weye kalaamka iyo jumlada laga hadlay afcaasha waxaa weeye ana alafcaala duduub markii la qabto ana alafcaala afcaasha nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam laa takhlu kama marnaanayso ima an takuuna inay ahaato qurbatan qurbo ilaahay subxaanah wa tacaala loogu dhowaanayo cibaado inay tahay shay ilahay loogu taaco inay tahay aw laysa biqurbatin qurbo inaysan hawshaan nooguma cusba waxaan ku soo marnay hee waraqaadkii waan ku soo marnay laysa kadaalika hawl nagu cusub maaho marka labadan un bay noqonaysa inay qurbo tahay ilaahay loogu dhowaanayo aaco iyo inay tahay aysan qurbo ahayn oo haddaysan qurbo ahayn maxay noqonaysaa caado iyo jibilay noqonaysaa wey hawsha horaan usoo marna naguma cusba wuxuu yihi fain lam takun haddaysan ahayn qurbatan haddaysan ahayn mid ilaahay loogu dhowaanayo aaco haddaysan ahayn kalakli waa in wax la cuno iyo washurbi akli iyo shurbi iyo walubsi iyo walqiyaami iyo walqucuud kuwaasoo dhan waa iska jibilow bini aadamkao dhan baa sameey gaal iyo islaan iyo maxaa leeya xayawaanaadkao dhan baa samaynahayo caaqil iyo malaa yacqilba fahuwa midka asaga yadul wuxuu kutusahayaa cala alibaaxatibuu kutusa bannaanaad kutusahayaa howlaha waa howlo iska bannaan xaale bini aadamku iska sameeya waa laga yaabaa sifaadka qaabkaad wax cunaysa marka qaarkood saad u fariisanayso saad u labisanayso xaggaa sifaadka waxaa laga bedelaya sharcaduna waxaa ka bedela waa ku leedahay laakiin hadda waxaa laga hadlaya akli shurbi qucuud qiyaam maxaa la yidhaha now howlo noocaasoo guudi waxa laga hadlaya ama markii sifaadka qaabkaad u iyo sidaad cunaysa iyo sidaad u iyo sida markii la yidhaahdo shareecadu qaabab ugu tasarufaysa waa jirtaa marka fahuwa howlaha iyagaa tirada badan la sheegay yadul wuxuu kutusay cala alibaaxati inuu hawshaa iska bannaan tahay iska bannaan yihin liannahu sala allahu alay sl nebiga ilaahay laa yuqaru laguma sugahayo weeye cala alxaaraami shay xaaraama wey hadalkaa shiraasi uu yidhi fiih maa fiih wey ah, ma fiicna inuu shiraasi hadal dhigo waxal maa sheekh nebi maxamed alayh sala slam inaad tiraahdo waxaa weeye xaaraan lagu sugi mahayo waa khaa sheekh waxaa fiican oo asluubku yahay inaad tirahdo nebi maxamed lagu sugi mahayo khaa ah, lanno khaa macnuhu wuxuu wata la soco khaa haddaad gasho dembi ma lihid lakiin waa lagu baraarujin hadalku saas ku fiican yaha laakiin haddaad xaaraan ku dhacdo e ada xaran hadad ku dhacdo dembi baa ka ratmay sooma ah. ah, khatar marka hadalka shiraasuu yidhi kutubtiisa kalena waxaa ku qoran khaa asaasaa ku qoran culamada iسlamkuna saasay qabaan lakiin hadalka in xaaraam la yihah laa yuqaru calى اxaram macnaheed waxaa ka ratimaya in la yihahdo nebigu xaaraan bu ku dhici jiray laakiin lagu sugi maayo waxaa khata sheekh faaxishow hadal aad u liitow hadal aad u liitow ayb nebiga alay sl maqaamkiisana uma cuntamo wey marka kitaabka intaa laga tirta waa ku ficnaan laha lakin waa la tacliiqiyo ayb marka nebiga lagu sugi maayo khaa wey nebiga khaa lagu sugi maayo weye wadaaddaa yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam maxaa la yihahda dad baa moogtaa soomali waa qufacday tiraahdaa meel lagaa soo galana ma taqaano doqono qufacday meel laga soo galayna ma taqaano wadaaddaa nebiga calayh salatu slam waxay dhaheen injir baa madaxiisa laga qabtay inkaar baa ku dhacday anaa huba kuwa ayaga inkaaran ay ku dhacday anaa inkoog xaaladooda meesha hadda maanta marayaan leytani haddaanan dhihi lahayn bay hadda ka maraysaa wax kasta uu ku bedelan lahaa maanta hadalka asaga afkiisa inu iska soo baxo war nebi maxamed alah slam lama agmaro nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sheekh waa khad cagaaran wey hadalka hadal ugu wanaagsan waa inaad raadiso nebiga ala ku tacbiirso laakiin kitaab baan wax ku arkay kitaab baa ku shiraasi baa ku qoray meeshaan inaad taa la soo shirtagto hadhow aad tiraahdo ma jirto hawsha lagaana yeeli maayo laguna cuudaari maayo sheekh iska ilaaliya nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ahlu khayrka iska ilaaliya ayb wuxuu yidhi hadda u fiirso rag iswaali jiray u fiirso nebiga hadda la طacniyey oo gaalo waxaar samaynayso oo maxaa la yidhaahdaa wadaadadii wax laga sheegi jiro laodhan jiray agga waalaa suufiye wey agga ashaaciro la ohan jiray ayagu say nebiga hadda u difaacayaan iyo kuwii iska dhigay salafiyada iyo agga fulaan iyo annagaa sunno iska dhigahay maanta xaggay joogaan ma haysaan meelay joogaan hal muxaadaray jeediyeen ma haysaan kuwa waxaa arkaya il khasaaidda mawliidka ku jirta khasaaid waxaa ku jirta xoogaa khaladaa ku jirta kuwa meelahan muqdisho kalema arkaayo meeye nebi maxamed cali sala tacninaya gaala tacninaysa waxa artaa socda meeye muxaadaraadkii waxay marayaan inay dhahaan loomana mudaharaadi karo hee ninkii hawsha sameeyo nebiga ninkii ninkii dilayna fataan buu ahaa halkaasay marayaan mee sheekh ma isweydiis waxay ku tusaysaa iimaankoodii islaamnimadooda waxa ku jira kutusaysa sheekh iyo inay hawshu tahay jago iyo wax layska raadsan kursi layska raadsanayo laakiin maxabatu nebiy calayhi الsalaatu wasalaam wa maxabatu lishariica wa iimaan calayhi الsalaatu wasalaam wa difaac lisharca inaysan jirin wey sheekh danaa layska wataa doomaa layska raacaya dalxiis maxaa la yidhaha ka waran jacaylka ka waran gabar weligaa ma jeclaatay doon inta la fuulo hawshaa ka warrama doon inta la fuulo gabar weligaa ma jeclaat ma ku jeclaat nebi maxamed alay slam baa la caayaya ordagaa baa difaacaya on qaala lahu tacaala aqoonin baa difaacay nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam waxa artay dhigahayow adiguna adoo sunanta iyo saxiixaynka iyo tafsiirka yaqaano oo la soomaaliyana ugu cilmi badan kuma taabanaysaba hawshaaba kuma taallaba hawshaaba kuma taallaba sheekh nasal allah asalaam wuxuu yihi sheekhu fain kaana hadduu yahay qurbatan weeye hadduu hadalku qurbo yahay maxaa ficilku ficilku hadduu qurbo yahay lam yakhlu kama marnaanahayo min alaaثati awjuhin saddex waji annaga shaaficiyada aan leenahay kama marnaanahayo kama marnaanahayo kama marnaanahay war diinta hala difaaco oo nebiga hala difaaco alayh isalaatu wasalaam diinta wax aan haysanaa ma jiraan sheekh wax aan haysana noloshanadu waxay ku fadhido wallahi inaysan jirin wax nolol ah iyo sharafa oo haddii nebiga la tacninahayo oo la caayahayo oo gaala caayayso oo hadda shareecada caayaya hadda islaame gabdho soomaaliyeed baaba sharecada laga keri lahayba sheekh waa gabdho waaba mushkila sheekh waaba cajiibba hadda hadda raggiiba way soo dhaaftayba jinsi latiif yaaba hadda sharciga laga keri lahay sheekh oo sharecada tacninahayo oo diinta durahayo waa gabadhii soomaaliyeedoo u malaynahaya ee afraad weeyaan u malaynahaya dhowrkan sano oo sharcaa tacninaysa wey waxaa gabdhahan somaliya sharcan maxaa ka galay kuwan kufsanayo dabaqyada ka soo ridayo inkaarta qabo inkaar wix inkaar qabo inkaar qabo lagu saladayaa miguwaa iska iska yirahdaan ka hadlaan maxaa shareecadii nebi maxamed iyo diinta iyo shareecadii raggu dumarku waa siman yihiin iyo aayadda qur-aanka waxba kama jiraan iyo been weye maxaa gelinaya kaasa wadaadadii dadkeen hadda loo aamusan yihin layaab fain kaana hadduu yahay biyo ficilka nebiga alay sl qurbatan hadduu yahay shay ilaahay loogu dhowaanayo طaaca hadduu yahay lam yakhlu kama marnaanahayo min ثalaaثati awjin saddex wajiba annaga shaaficiyada kale nahay axaduha midkeed waxaa weeye an yafcala inuu sameeyo weeye an yafcala rasuul calayhi الsalaaةu wasalam inuu sameeyo weeye ficla inuu sameeyo weeye bayaanan caddayn uu ku caddaynahayo oo ku tafsiirinahayo ligayrihi ee ligayri ficl uu ku tafsiirinahayo nebigu alay sla ficil buu samaynaya xaaju samaynaya hawshaa uu sameeyey waxaa weeye bayaanan ligayrihi ee ficilka gayrkiis oo ama qowl ah buu ku caddaynahaya qowl buu yidhi nabig alay slam tusaale ahaan qowlkii ijmaal gala kabacdina ficil buu sameeyey waa ku tafsiiray oo waa ku sharxay saas laga hadlahaya an yafcala inuu sameeyo nabig alay sala slam bayaanan an yafcala ficlahu ficilka inuu sameeyo bayaanan caddayn iyo sharci tafsiir ligayrihi ligayri ficil ku tafsiirahaya faxukmuhu xukmu lficli wey faxukmuhu xukmu lficli waxaa weeye ma'khuudun waxaa laga qaadanahayaa min almubayani midka la cadeeyey mubayan midka la cadeeyey ismu faacil ismu mafcuul wey la soco mubayin midka la cadeeye baa laga qaadanaya shaygii mujmalka ahaa oo nebigu calayh salaau wasalaam ficilka uu ku cadeeyey ma waajib buu ahaa mise sunnu ahaa baad horta fiirinaysaa hadduu waajib ahaa ficilkuna waajib buu noqonaya haddii kaa la cadeeye sun ahaa kana sun noqonay iska dhib yartahay oln soo marna ukm ukm ficil wuxuu noqonaya maakuudu mid laga qaatay oo laga keenay oo ku dhisan min almubayani kii la cadeeyey baa xukun uga dhigaysaa fain kaana almubayanu hadduu yahay midka la cadeeyey waajiban hadduu yahay waa kana tafsiirkii wey hadduu kuu sharxay sheekhu fain kaana hadduu yahay weeye almubayanu midka la cadeeyey waajiban hadduu yahay kaana wuu ahanaya albayaanu bayaankuna wuxuu noqonaya waajiban basna noqonaya bayaankuna hadda ficilka la soco ficilkan wax caddaynaya isna waajib buu kuu noqonhayaa wain kaana hadduu yahay weeye mubayanku waa kaa xadfantah de sheekhu soo celi haddaad wax qorayso waa inaad wax gaabiso wain kaana almubayanu hadduu yahay weeye maxaa la yidhaha nadban hadduu yahay wey nadbi iyo sunnanimo hadduu yahay kaana albayaanu oo ficilka wuxuu noqonahayaa nadban buu asna noqonaya sunu kuu noqonhayaa marka ficilkan wuxuu kuu caddeeyey fiiri oo mujmalkaa hadduu yahay waajib yahay ficilkuna waa waajib hadduu sunno yahay ficilkuna waa sunno warkaa waan garanay wayucrafu waa lagu garta maxaa lagu gartaa wey wayucrafu waa lagu gar see lagu garan inuu sheega nadbi yahay inuu sunno yahay see lagu garan wey hawlo lagu gartaa jira wayucrafu waxaa lagu gartaa biannahu ficilku bayaanin inuu yahay lidaaka kaa inuu bayaan u yahay waxaa lagu gartaa bian yunsarixa waa in nebigu caddeeyo oo ku dhawaaqo bianna daalika ficilkaasu bayaanan buu wuxuu u yahay lidaalika ee mujmalka iyo mubayinka mujmalka iyo mubayinka bayaanku wuxuu ku dhacaa waa mujmal shay horay waadix u ahaa laa yuwadixu اlwaadixaat sheekh inamaa yuwadaxu he almujmalaat ah, mujmalaat wuxuu ku jiraa la caddeeya marka waxay dhahaan culamada islaamku tabyiin اlwaadixaat waa min almukaabaraat inaad tiraa shay cad ha la ii caddeeyo e waa amar ku taaglayn iyo madax adeyg iyo qalafsanaan wey lakin wix ijmaal ku jiro ha la ii caddeeyo lagaa gano waa lagaa yeeri wayucraf waxaa lagu garan weeye biannahu ficilkaasu bayaanu lidalika inuu u yahay waxaa lagu garan oo maxaa la yihaha mubayanka inuu u yahay ama mujmalka inuu u yahay bian yusarixa nebigu waa inuu caddeeyo oo ku dhawaaqo biana daaka kaas oo ficilkaa ah, bayaanan caddayn iyo sharx iyo tafsiirbu wuxuu u yahay lidaalika kaasuu u yahay oo ah mujmalka oo la cadaynahayo taa waa weji lagu garto oo nebiga oad ka haysaaba alayh salaatu wasalaam tusaale ahaan aw yuclamu waa in la ogaado aw yuclama waa in la ogaado wile antaas isku cadfan yihin bian yusarixa taas isku cadfan yihin aw yuclama waa in la ogaado fi lqur'aani qur-aanka waxaa laga ogaadaa aayatun baa laga ogaaday qur-anka baan aayad ka helnay mujmalatun oo mujmala wey aayadoo duuban macneedu caddayn baan ka helna wey aayaddaasoo taftaqiru u baahan weyo xaajiya dan u qabtaa ila albayaani in la sharxo oo la caddeeyo wey sharx iyo tafsiir iyo bayaan bay u qabtaa bay baahi u qabtaa walam nuskha qaarkood waxaa ku qoran aw yuclama fi اlqur'aani aayat mujmalat wataftaqiru waawa meeshaa ku qoran kutubta nuskha qaarkood lakiin sidaana ka fiican sidaana fiican nuskadaana fiican ayb marka taftaqiru aaya weye aayaddu maxay baahi u qabtaa weeye ila in la caddeeyo la sharxo oo lam yadhar ma muuqan bayaanuhaa cadaynteeda aayadda caddaynteeda tafsiirkeedu kuma muuqan bilqowli hadal lagu caddeeye lama hayo aayaddan waa mujmalo tafsiir iyo bayaanna waa u baahan tahay qowl lagu caddeeyana ma hayno laakiin waxaan helnay aayaddii hee ficil lagu sharxay baan helnay ulama waa la ogaan weeye ana hada اficla ficilkan isaga oo nebiguu sameeyey calayh الsalaaة wasalaam bayaanan tafsiir iyo caddayn buu yahay sharx buu u yahay lahaa aayaddii buu yahay mar haddii aayaddu mujmala aydan kitaabka ku haynay kabacdina nebi maxamed calayh salatu slam qowlna aanaan haynin lagu caddayn lagu sharxaayo kabacdina aan ficil haynin nebigu aayaddii maxaa la yihahda macnaheedi lagu furfuraayo ficilkaa bayaan buu noqonaya aayaddu tafsiir u noqon haya wejhi waa midka wejiga koobaad wey oo wejiga kood waxa weye ficilka inaad kala dhigto cidduu caddaynahaya dib u noqo hadday xukunku uu yahay waajibna waajib la noqon hadduu sunno yahan sun la noqonay wejiga labaad wahaani wejiga labaad culummada ay qabaan shaaficiyadu waxaa weye raximahum allahu tacaala an yafcala maxaa leh culummadu intay dadaal iyo intay wax sameeyeen inay wax sharxaan oo wax caddeeyaan oo waxna soo gaarsiiyaan waxa weye ilahi subxaana wa tacaala baa ogu jazahum allahu khayr laakiin ciddii wax baran lahayd oo wax dhegaysan lahayd oo wax aqrisan lahayd oo wax faa'iidaysan lahayd ba waa w anagi ba iska hurino facebook iyo twitter baan ka bixilaan waani midka labaad wa qabyaaladii qurun waani midka labaad waxa wey an yafcala inuu sameeyo nebigu alayh salaatu wasalam ficil buu samey an yafcala ficlan waa inuu ficil sameeyo nebigu alah slat slam waa kaa xadfan yahay de ficilkii imtihaalan asagoo fartoomahayo weeye imtihaalan asagoo fartoomahayo oo ku dhaqmahayo liamrin amar uu ku dhaqmahayo ayuu ficil u sameeyey bimacnaa amar baa soo aroray nebigu alayh salaatu wasalaam oo ugu yimid kitaabka qur-aanka tusaale ahaan kabacdina waxaa weeye amarkii rabaa inuu fartoomo oo fuliyo ficilkii ama ficilkii in ficil ahaan loo fuliyaa la rabaaye ayib tiibuu marka ficil ahaan u sameeye wey taas wa laga hadlay taas wa laga hadlaya an yafcala inuu samey ficlan buu samey imtiaalan asagoo ku dhaqmaya liamri amar buu ku dhaqmaya waajib buu ku dhaqmaya fa yuctabaru marka waa la ictibaarin oo waa la tixgelin wey oo laga soo qaadin aydan ku noqonaya ficilkii waxaa laga soo qaadi bilamri amarkaasaa loo tixgelin wey ilaa amar hadduu sharxaayey ficilna uu ku sharxay ficilkuna waajib noqdo amarkii u raacaya qowl oo amaraha yimid laakiin maxaa la yidhaahdaa ii sheekee aan caddayn kabacdi nebigu ficil buu ku caddeeyey marka ficil qaabkii loo dhaqmay sifadii qaabkii ayuu sharxay wey an yafcala ficlahu imtihaalan liamrin amar isagoo fartoomaya ku dhaqmaayo fa waa la ictibaaran waa la tehgan waa laga soo qaada aydan ku noqonaya ficilkii bilmri aydan macnaa ficilkood celinaysa aydan ficilka waxaa laga soo qaadayo bilmri amarkaasaa laga soo qaaday amarkaasu kuxun ku noqonaya waajib buu noqonaya u fiirsa marka haddu kuu shara cuugya fain kaana hadduu yahay weye fain kaana alamru amarku hadduu yahay cala alwujuub hadduu yahay calimnaa waan ogaanaynaa annahu nebigu calayh isalaatu wasalaam facala wuxuu sameeyey waajiban buu sameeyey warku iskama dhib yara hadduu mar amarku waajib ahaa waxaan ogaanay nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam ficilka uu sameeyey inuu waajib yahay baan ogaanay fain kaana amru hadduu yahay cala اlwujuub waajibnimo haduu yahay calimna waxaan ogaanaynaa annahu nebigu calayh salaatu wasalaam facala inuu sameeyey waajiban ficil waajib uu sameeyey waa dhib yarta wain kaana hadduu ahaa weeye amarku cala nadbi hadduu ahaa calimna waan ogaanaynaa annahu nebigu calayh salaatu wasalaam facala inuu sameeyey nadban inuu sameeyey baan ogaanaynaa waa iska dhib yartahay baabka masaladaanna waa iska dhib yartahay weye hadduu nebigu alay sl amar u yimaado amarkiina uu maxaa la yihahda ficil ku caddeeyo amarka iska fiiri amarku ma wujuuba mise waa nadbi hadduu amarku waajib yahay ficilkuna waa waajib waa amar weeye hadduu ficilku nadbi yahay waxaan leeyahay haduu amarku nadbi yahay ficilkuna waa nadbi waa iska dhib yarta والثالث midka saddexaad waxa weeye an yafcala kanaa marka war badan ku jira والثالث midka saddexaad waxa weeye an yafcala inuu sameeye nebigu alayه الsلa sلام ficil buu sameeye an yafcala ficlan wey ibtidaa'an si bilow u sameeyey min غayri sababin wax sabab ah isagoosan lahayn mujmal kuma caddaynahayo amar ku yimidna maxaa la yidhaahdaa kuma sharxaayo ibtidaa'an buu nebigu alayه sل slam u sameeyey ayb fakhtalaa waa isku khilaafeen waa isku maandhaafeen weeye saaibu xaashiyadiis uma jeedo inuu ku yidhi an yafcala ibtidaءa min hayri sababin ay min hayri taqadumi ijmaali fii aayati aw hayri aayad iyo shay kaloo ijmaal ku jiro hormaray ma jiro wa min hayri taqadumi amrin amarna ma hormarin hal ficil hadda sida u jeeda sl ku dhaqaaqay faاkhtalafa asxaabuna asxaabu shaafici raximah اllahu tacala waa isku khilaafeeye raximah اllahu tacala waraximahum calayhim ayagana allah naxariis asna allah u naxariistee fiihi maxaa le fi lficl waa isku khilaafeen weye calى ثalaaثati awjuh kana saddex weji baa la isugu khilaafay tan saddex weji baa la isugu khilafay waa kan ugu war badan wey axaduha awjuhda axad ka mid waxaa weeye annahu maxaa la yaha ficilku calى اlwujuubi waajib baan ku wadaynaa bay dheh nebi maxamed alayه sala slam wuxuu sameeyo waajib baan ku wadaynaa bay dheh marba hadduu sameeyo annaguna waajib baan ka ratibaynaa ayib ilaa an yadulla inuu kutuso ma ahane nimankan khayr iyo iimaan badan baa ku jira hala yaabe waxay leeyihin nebi maxamed alay slam wuxuu sameeye waa khayr iyo iimaan iyo tawxiid wey annaguna waajib baan ka soo qadayna waa ku dhaqmayna nimankan bay dheheen ayib annahu cala alwujuub ficilku cala alwujuub wayay dheheen aayaad qur'aanna dee waa deliilsadeena la soco niman cidlo fadhiya maaha adilo ayay nimanka ayaga ku fadhiyaan wey ah, qul in kuntum tuxibuuna اllaha faاtabicuuni yuxbibkum اllah ayb marka waxay dhaheen waajib baan ku ratibayna halkaasaan marsiinaynaa ilaa an yadulla daliilu daliil iyo xujiya garan inay ku mooye calaa hayrihi calaa hayri اlwujuub wujuubka waxaan ahayn haddii adila ku oo sunno iyo ibaaxa tahay hawa aadayna bay dheheen laakiin annagu asalka aan fadhin waxa weye ficil nebi maxamed alah sala slm mujarada waxaan ku xambaarina wujuub wa qowl abilcabaas weeye maxaa la yihah culama shaaficiya waa abi saciid astakri weeye wa huwa madhabu malik weeye wa akari ahli اlciraaq wey culammada shaaficiyada oo abilcabaas ibn suraj uu ka mid yahay abi saciid istakri uu ka mid yahay asxaab اlwujuh ragga ayaga madhabu maalig uu yahay wa akaru ahli اlciraaq oo maa xanafiya ay qabaan halkaasay mareen waxay dhaheen waajib baan maraynaa wey adilana waa ku habsadeen wey والثاني midka labaad waxa weeye أنhu ficilku calى الndbi sunanibaan ku wadaynaa w sunanimo ayaan ku wadaynaa waa meeshaan meesha loo badan yahay halkaana xoog badan oo loo badan yahay meesha loo badan yahay halkan qowlka labaad أنhu أنhu ficilku way calى الndbi sunanimo wey إلا أn yadula daliilu calى الوuجوب waajib inuu daliil ku tuso ma ahane sunanibaan fadhinaynaa bay dhaheen oo maxaa dhacay lanno wujuubku waxay dhaheen waxaa ka dhalanaysa howlo badan oo macnaheedu maxaa weye haddaad ka tagto de aasim iyo dembi inaad noqotay taxta mashiiati labaad gelaysa hawl qatarow asalkuna wuxuu ahaa baraa'atu dimma waa inaan waajib ku saarnayn daliil ku saara waajib in la helo moogiye waxaa weeye inaad tiraahdo waa waajib aad tiraahdo laga yeeli maayo sida daraaddeed buu ninka la yihaha ibnu xasm ibnu xasm raxmat ullaahi calayhi uu ka soo raray ninka la yihaahdo abushama abushaama almaqdasi baa ka soo raray ashaafic ayaa ka soo raray wadaadka isaga abushaama lix boqol iyo soddonkii buu dhintay waxaa dilay wadaado intay isradiyeen ay masaa'il isku qabteen ayaa dilay abushaama almaqdasi wadaaddo intuu radiyey masaa'il la isku qabtay oo maxaa la shiica iyo suniyiin isku sheegayo oo shiica iyo nasaaro baytulmaqdis iyo meelahaas antakiya fadhiya lubnaan iyo xagga fil ahlubidac u qiil ayuu radiyey kabacdina maxaa intay uxeeladaysteen bay diliyey awshaama alla ogi almuhim kutub qayimuu leeyahy kutub qayim kutubda u ley waxaa ka mida kitaabkiisa leeyahy almuxaqaq min cilmi اlusuul fi afcaali rasuul kitaabkaa dalbada oo akhriya almuxaqaq min cilmi usuul fi ma yatacallaqu biafcaali rasuul kitaabka ijmac wuuu kusoo ibn xasm wuxuu ka soo reeray inuu yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ficil mujarado oo uu sameeyey isaga waajib buu ku yahy in la yidhaahdo ummaddana waajib buu ku yahy in la yidhaahdo wuxuu yidhi hawsha waa khilaaf ijmac ijmac waxaa weeye ficil nebi maxamed uu sameeyey inaan la dhihin isagana waajib buu ku yah umaddana waajib buu ku yah inaan la dhihino hawshaasuba soo reeray marka waa hawl adagu almuxaqaq min cilmi usuul fii ma yatacalaq biafcaali rasuul abu shaam almaqdisi ayb marka eh, almuhim marka in la yidhaahdo ficil nebi maxamed alah sla slam mujarado uu sameeye waajib loola boodo waxaa ka fiican oo ka sokaysa in la yidhahdo sunanimo iyo istixbaab iyo طaaco iyo khayrba kutusahayaa ah, kitabka magaciis ma la qorto almuxaqq min cilmi usuul fima yatacalaq biafcaali rasuul yatacalaq biafcaali rasuul ayb waa yaallaa kitaabka asaga mutawafir wey kitaabka asaga ayb nin baa taxqiiqiisa nin baa doctooro ku qaatay jaamica islaamiya Ah, kii eh, ah eh, eh, meeshaan la rabo inaad ka dhacdaan iyo meesha aad fadhidaan aad bay u kala duwanta Ah, meesha anigu in la rabo inaad gaartaan iyo meesha aad fadhidaan waxaa weeye annagoo dhan aan fadhina aad bay u kala duwanta jasakum llah khayr ayib canaanta waxaan ina canaananaya waxaan rabaahe inaad meesha aad ilaahay baa og weye anna waa ogahay weye qalbigayga ilahay baa og wax ku jira almuhim wax akriya wax akriya oo akriya oo akriya oo akriya nimiyo akriya ah, oo akriya oo akriya war maxaan ina idhi wax akriya oo akriya oo akriya oo akriya ah, ha fadhiinina meel akhrisla'aan waxba ma baxayaan la soco wax ku baxayaa ma jiro abu shaam almaqdis tusaale kutubta le waxaa ka mida kutubtu leeyahy heerka sare waxaa ka mida akhbaaru dowlateyn maxaa la yidhaahdaa iishi baa ka mida akhbaaru dowlateyn akhbaar dowlateyn ma taqana dowla zinkiya nuurudiin zinki iyo dowlat اlayubi saalixudiin اlayubi labada dowladood meelaha wadaadka lagu qoonsaday ka mid howlaha lagu qoonsaday ka mid tahay lanno taariikh khatar ah ayuu howlahaas maxaa la yihahda yuu kaga hadlayo jaza اllahu khayr ayb maxaa la yihaahdaa abaar akhbaaru dowlateyn muxuu ahaa kitaa akhbaaru dowlateyn kada rawdatayn ayuu ahaa laba rawdo laba beerood ayuu ka soo qaaday labadaa dowlo limaada dowlaha iyaga masiixiyiin iyo shayaaiin iyo faatimiyiin masr laga xoreeyey shiic masr laga xoreeyey gacantooda laga bixiyey iyo shaam oo nasaare gacantooda laga saaray labadaa dowlo sheekh meelo adag bay ka soo baxeen marka in laga hadlo xaq bay u yeesheen w jazahum allahu khayr saladin ayub ayb aali midka saddexaad marka almuhim wejigan labaad waa wejiga xooga badan wabayaana mashquuli ah, wejiga xooga badan wey oo la rajaxo waali sida u raajaxa u yahayna waxaa weeye inaan ummadda waajib dusha laga saarin laakiin sunanimo iyo nadbiya khayr la yihahdo halkaasaa fiican wujuubku waa xoog badan yahay adilla xoog badan buuna u baahan yahay waali wejiga saddexaad waxa weeye annahu waxaa weye ficilku cala alwaqfi waa laga istaagaya raggaan laftigooda ka istaagaya rag baa waxay dhaheen istaagooda laftigooda waxay qabaan inuu طaaco iyo suno iyo khayr yahay way qabaan laakiin waxay dhaheen anagu dhihina mayno waa waajib waa sunana dhihi mayno lakin inuu طaaco iyo khayr yahay waan qabnaa a sax طaaco inuu khayr yahay waan qabnaa laakiin waxay dhaheen waajibna dhihi mayno sunana dhihi mayno afkaan ka kala hayna waa ka taaganahay dheheen ayb lakin waxaa ka fiican in la yihah sunanimada ka fiican falaa yuxmal lagu xambaaraya dhehen ficilka calى اlwujuubi waajibnimo lagu xambaari maayo walaa calى اnadbi sunanimo lagu xambaari maayo ilaa bidaliilin daliil aan lamahana lagu xambaari maayo saasay nimankaan dhaheen weeye daliil baan raadinaynaa wahuwa qowl abibakr sayrafi buu yidhi wahuwa asaxu saana fayowi saanu asagu raajaxa soo ma meeshan hadda anaga noogu qoran wahuwa qowlu abibakr sayrafi nusakha kale waxaa ku qoran wahuwa qowlu abibakr daqaaq baa ku qoran wahuwa qowlu abibakr daqaaq ayaa ku qoran abubakr daqaaq iyo sayrafina de waa kala duwan yihiin ayb marka laakiin saanaa loo badan yahay abubakr sayrafi inuu qowlku yahay saanaa maaa kutubta nusakh u badan yihiin ayb huwa qowl abakr sayrafi weeye wahuwa asaxu sidaanu saxiix yeelay oo maxaa leeyahay asax ka dhigay sida kalena waa saxiix weeye aqwaasha kalena culamaa qaba dee adilayna ku fadhiyaan weeye laakiin masalada wejiga labaad ayaa loo badan yahay oo aad loo rajaxa xoog badan oo adiladuna aad moddaa inay ku kulmayso lianna wujuubka adilada laftigeed sunnadu iyo nadbigu waa derajada labaadoo wujuubka soo ma ahayn wujuubka wey huwa asax weye wadaliilu calayhi daliilka kutusayna waxaa weeye oon u deliisanayna inuu maxaa la yihahda waqfi yahay oon waajibna la dhahayn sunna la dhahayn laga istaagayo la baarahayo waxaa weeye daliilu calayh waxaa weeye ana ixtimaala ixtimaalidii suurtagalka alficla ficilku ixtimaalo lilwujuubi waajibnimo uu ixtimaalo ka ixtimaalihi waa ixtimaalkiisa suurtagalnimadiisa linadbi nadbnimo uu ixtimaalo wuxuu ficilku waxuu ixtimaalaa wujuub iyo nadbi labadaba waana siman tahay adilana ma hayno waan ka istaagaynaa waan baaraynaa buu fawajaba waxaa waajibay weeye التوقف in laga istaago فيhi dhexdiisa weeye في الفعل فيhi في الفعل in laga istaago xatىa يduل الدليل dليل intuu kaa tusaayo waad ka istaagi lakin dليل baad baaraysaa لأنه haddaad tirado weligay waan ka taagnaanaya ilaa goorma noloshaada ma ka taagnaanaysaa nolosha waa inaad baarto adiladu kabacdina dhinac kuu baxad u dhaqaaqdo ayb taas ka wada marka almuhim wejiga labaad baa maaa la og ka socon fasl wixii idaa qaybtaasa maxaa la yihahda warkeedu dhinac buu dhacay hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo ficilkii oo maxaa la yidhaahdaa mujarado oo la sameeyey ayuu rabaa inuu sii faafayo wuxuuna ku yidhi idaa facala rasuululahi sal rsulka ilahi haduu sameeyo shay-an waxbuu sameeyey idaa facala rasuululahi sal ly slam shay-an buu sameeyey wey wa curifa waana la gartay annahu nebigu calayh salaatu wasalaam facalahu inuu u sameeyey ficilkaas calaa wajhi اlwujuub qaab waajibnimo inuu samey waa la gartay hadduu nebi axmed alay sl ficil sameeyo oo la gatay inuu waajibnimo u sameeyey waajibnima ku xambaarayna hadduu nebi maxamed alay slam ficil sameeyo oo suninimo u sameeyo suninima usamayna waa caddaatay haddii laakiin ay caddaan weydo huna ta'ti mushkilo ah, marka sidii bu hadda qaybinaya wuxuu idaa facala rasul lah sal slam shayan buu sameeye wey wa waana la gartay annahu nebigu calayh salaatu wasalaam facalahu ficilku wuxuu u sameeyey calaa wajhi lwujuub ee calaa sifatin maxaa la yidhaahdaa wujuub buu u sameeye wey aw ama ma ahane calىa wajhi nadbibu u sameeye qaab sunanimo u kaana dalika arintaa waxay ahaanaysaa kaana dalika ficilku wuxuu ahaanayaa sharcan lanaa sharci bay noo noqonaysaa hawl sharci ah oon uga dayanayno oo hadduu waajib waajibnimo uga dayanayno sunanimo hadduu yahay nadbina nadbinimo uga dayanayno kaasuu noo noqonayaw ilaa an yadulla inuu kutusa moogiye daliilun baa wuxuu kutusay calىa takhsiisihi waxaa la yidhaahdaa nebiga inuu khaas ku yahay bidaalika kaa asaga oo ficilkaa inuu nebiga khaas ku yahay hadduu laakiin khusuusiya meesha hadday timaado walkhasaa'isu laa tuhbatu bilixtimaal la soco khasaaista nebi maxamed alayh sala slam lama sugo ilaa bidaliil dadka nebigu khaas leeya khaas bee shareecaduna khaas baad ku ambaaraysaa aslu shareeca waxaa weeye atta'asi waalcumuum wey ah, laa khusuusiyaad wey shareecadu asalku inay maxaa leeya caam tahay marka wuxuu ku yidhi waxaa noo ahaanaya kaana daalika waa ficilka sharcan lana sharc buu noo noqonaya ama waajibnimaan ugu dhaqmayna ama sunanimaan ugu dhaqmaynaaw ilaa an yadulla daliilu inuu kutusamaana calaa takhsiisihi nebiga inuu khaas ku yahay bidaalika ficilka asaga inuu nebiga khaas ku yahay in daliilna tusa maahaane oo tusaale ahaan dee inuu sagaal dumara guursaday ficilka asaga inuu khaas yahay bayna tusaysaa soonku xiriiriyey inuu asaga khaas ku yahay bayna tusaa howlaha khasaa'ista adila haddayna tuso waa aadaynaa ayib wa qaala abubakr daqaaq wuxuu yidhi laa yakuunu daalika ficilka maahanay sharcan lana nooma ahaanahayo buu ku dayan mayna harcina nooma aha buu yihi ilaa bidliilin dliil in la helo maahane maxaa la yihahdaa harci ahaan ugu dayan mayna limaada wuxuu yihi lanno khaasnima meesha suurtagalka ah, inuu asaga khaas ku yahay baa dhici karta haddii marka ixtimaal meeshuu jiro khaasnimo iyo khusuusiyana u dhaqaaqi mayna harcina nooma aha waan ka istaagaynaa dliil baan raadinayna warkiisa asaga lama yeelin waana laga xoog badanya waana war marjuuxaw war marjuuxaw raajixuna ma aha warka asaga shiiraasi waa radiy wuxuu ku yiri wadaliilu calaa fasaadi dalika w abubakr da qowlkiis inuu faasid waa kutusaayabu ku yidhi wdaliilu calىa fasaadi dalika ee marka nebiga alay sl inan ku dayano ama wujuub ugu dayano ama sunanimo ugu dayano labadaasubaa maaa la yihahd meesha tale marka waa mar haddii nebigu ala ficil sameeyey ficilkiina la gartay inuu waajibnimo u sameeyey ama sunanimo u sameeyey hadda waa lagu dayanhaya curifo sheekhu soo yiri marka warkan abubakr daqaaq oo war daciifo wuxuu yihi daliil labaad ka waa daliil naqliya laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswatun xasana wa daliil naqliya waa lagu radiyay abubakr daqaaq daliil labaad waliana asaxaabata radi allahu canhum kaanuu waxay ahaayeen yarjicuuna kuwo u noqdaa oo ka qiil baarta فيma أشhكلa w ishكاal iyo mugdi ka gala ilىa أفعاalihi salى الlaه عaلي sلم nebi mxamed alي sl u noqon jire waantaan soo marray markay isku qabteen war ninku xaaskiisa hadduu u galmoodo oon shahwa ka imaanin ma qubaysanayo mise ma qubaysanahayo he markay isku qabteen maxay sameeyeen sunnadii nebiga ficilkay u noqdeen wey caaishaa loo tega waa la weydiiye waxay tahy nebi maxamed hawshaa ku dhexu qubaysan jira wey ah, khalaas waa lagu kala tegey marka marka kaanuu waa lianna saxaabata kaanuu yarjicuuna kuwa u noqday ahaayeen فيma أشكل عaليهم w iشhكاal mugdi ku yimaado إلى أفعاaلhi sلى الله علي sل bay noqon jireen فيqتaduuna way ku dayan jireen bihi nebigay ku dayan jireen فيiha في الأفعاaل bay uga dayan jireen فيqتaduuna way ku dayan jireen bihi nebiga عليه الصلاaةu وaسلام فيha في الأفعاaل wey فdل waa ku tusay hawsha ayadaa rujuucoodii saxaabada u noqonahayeen عalى أنhu أفعaaشhu عalى أنhu ficilku wey عalى أنhu ficilkaad u celinaysaa wey hadda ficilkii u magacsanaya laakiin asalku waxay ahayd أفعاal in loo celiyo sidaa daraaddeed xataa nusakha qaarkood ama wadaadada isla caasireen sida ninka la yidhaahdo faqih walmutafaqih abubakr albaqdaadi iyo ninka la yidhaahdo qawaati adila samcaani iyo waxaa ku qoran alaa fadalla calaa annaha baa ku qoran calaa annaha saasaa ku qoran fadalla waa ku tusay weye calaa annahu ficilku weeye sharcun inuu yahay weye fii xaqi اljamiic dhammaan ummadoo dhan waa u yaallaa ummadda nebi maxamed calayh الsalaatu wasalaam oo dhan maxaa la yihahda saxaabo iyo kayrkoodba waa u yaallaa way ficilkooda fadalla wuxuu ku tusay wey rujuuca saxaabada u noqonayeen fii ashkala calayhim calaa annahu ficilku sharcun inuu sharciya diin loo yahay weeye fii xaqi اljamiic dhammaan wey saxaabada iyo annaga iyo ciddi ka dambaysaba horgeed waa cadyaha marka sidaasaa fiican mar haddii nabi maxamed alay ficil uu samey lana garto qaabku u sameeyey waa diin iyo sharci iyo khayr waan la samayn laqad kaana lakum fii rasuli uswatun xasanatun shiraasin waa ku habsada hawsha faslun wuxuu yihi wayacu waa dhacaa weeye wayaacu ee yaxsilu yaacu yaxsilu waa ku xasisha oo waa lagu ogaado waa lagu helaa weye bilficli ficilku waa lagu helaa jamiicu anwaaci اbayaan wey anwaacda caddaynta iyo tafsiirka iyo sharaxidoo dhan ficilka waa ku sugnaanaysaa sida in caamkii la khasiso mujmalkii in la caddeeyo daahirkii in la awilo maxaa la yihah naskii in lagu nasakho ficilku howlahaasoo dhan buu kuu gelahayaa ficilku howlo badan buu kuu qabanhayaa ويقع يحصل waa ku xasilaya بالفicل ficilku waa ku xasilayaa weeye jamiicu anwaac اbayaana anwaacdii bayaanka wax lagu cadayn jiro o dhan ficilka waa kuugu sugnaanaysaa waana ku helaysaa waana ku suurtogelaysaa sheekha kuu shara wuxuu ku yihi min bayaan mujmal mujmal in la cadeeya wa takhsiis اcumuum cumuum in la khasisaa wa ta'wiil الظaahir nas daahira in meeshiisa daahirka inta laga leexiyo marjuux lagu xambaaro iyo wanaski nas muxkama in la nasakho waxaasoo dhan ficil waa kugu asaxaysaa ficilka hawlahaasoo dhan waa kuu qabanaya nas muxkama oo meel kuu yaalay ayaa nebi maxamed alah slam cagsigiisa intuu sameeyo oo la jamcin waayo yuu ficilku nasakhayaa howlahaasoo maanan soo marin soo marna howlaha iyagaw uu kala dhigdhigayo wuxuu ku yahy faama bayaan mujmal soo ma aha in maxaa le ficil in lagu caddeeyo mujmal shay mujmal ficil lagu caddeeyo lagu sharxo lagu bayaanay soo maaha fa huwa kamaa ruwiya waa sidii la wariyey o kale kamaa ruwiya hadda waan ka soo hadalnay xadiis saxiix way xadiistan laakiin shiraasi imaamu nawowi suu sheegay muqadamada maxaa la yidhaha muhadabka waan soo sheegay halkaa u noqdo oo akriya oo akriya halkaas ku caddeeyey inuu maxaa la yidhaha khalad weyn uu galay ninka la yidhaha shiraasi wey marka halkaa ka qilbaara wey aniga maxaa la yidhaha yaan la qabsanay alay wadaadkiiba maxaa la yidhahdaa iska laalaadi fahuwa kamaa ruwiya si la wariyey lannahu siiqaة الtamriid wa siiqaة maxaa leh jasmi waa laba siiqo oo maxaa leh musطalaxa lagu barto wey siiqaة الtamriid waa marka waxaa laga yaaba meelahan in la kaadaayo laakiin maqaamu اlاxtijaaj wa raddi wa taabasho hadday tagta hee maa lagu cafin maayo aa lagu kala tuuraya sheekh iska ilaaliyo lannu carabtu waxay yidhaahdaan laa khabata bacda khabata maa la tiib bacda alcursi haddaad inta tiraada maanta waan aroosahaya baraafuunka iyo catarkii aad boorsada dhigato hee oo tiraada waadan waan isticmaalahaya gabadhiin adoo ku ag la soco war baraafuunka waxaa loogu talagalay habeenka arooska in la isku jebiyo la isticmaalo ee lama kaydsado meesha la isku radinayo ra ku xisaabtamayaan xujajkii adile lama dhigto maxaa laskala safka horaa la keenaa wey aqaldam wey ayib ama bayaan mujmal sooma fahuwa kamaa ruwiya waa sidii la wariyey canhu nebiga laga wariyey wey xadiis waa sugan tahay annahu nebigu salى اllahu alيه waslm facala الصalaaةa wاlxaja salaad iyo xaj buu sameeye fakaana waa awey fii ficlihi ficilkiisi waxaa ku sugnaa bayaanu اlmujmal mujmalkii in la sharxay salaada mujmalkeed ila waa aqiimu salaa baa layidhi salaada see u tukanaa duhurka meeqaan tukanaa casar meeqaan la tukadaa maqrib maxaa la tukadaa qiraa'ada see la dhahaya ataxiyaadku waa xagee subax waa imisa howlahaasoo dhan hee nebigaa sharxay ficil baan lagu sharxay wey bal mamarkuba fuulayba kaana waaa ku sugnaa fii ficli waaa ku sugnaa bayaanu mujmal baa ku sugnaa aladi mujmalkaasoo filqur'aani qur'aanka ku sugnaa wey marka hawshaas maxaa la yihahda hadda idinkuna waad ogtihin annaga ogaaya waa isaga soconaynaa nabigu alayh salaatu wasalaam inuu maxaa la aqimu sala ficil ku sharxay walilah xala naasi xijulbeyt ficil ku sharxay hawshaa wadan ognahay ayb wa ama takhsiis ulcumuum cumuumka in la khasiiso soo ma aha فكما ruwiya sidii la wariyey weeye sooma jeedin hawlaha marka waa iska socda ayb xadiis lakin wada صaxiixu أنhu salى الlaه alay sl nabig ilahi naha wuxuu reebay can الصalaaةi salaad ayuu reebay bacda alcasr casrka gadaashi salaad buu nahiyey weeye xatىa taqruba الshamsu inta qoraxdu ka dhacayso ayuu reebay weeye haye uma intaas kabacdina ruwiya haddana waxaa la wariyay inuu xadiis kaloo saxiixee annahu sala allah alay sl nebiga ilaahay salla inuu tukaday weeye bacda alcasri buu salaatan tukaday weeye salla salaatan wey mafcuul bihi halkaasu dhacaya salla waa tukaday weeye salaatan buu tukaday bacda alcasr buu tukaday weeye salaadaasoo laha u sugnaaday sababun sabab u sugnaaday wey sababka halkaas u sugnaaday wey marka salla salaatan weeye halkaas inta kale waa muctarad jumlada kale bacda alcasr marka salaad buu tukaday wey bacda casr salaad wuu nahaye kabacdina wuxuu tukaday bacda casr buu salaad tukado ficil baan ku ogaana wey markay weydiisay umusalmana wuxuu yihi maxaa la yidhahdaa salaad labada ragcadoon sunnada ahaydon tukan jiray bacda duurka ayaa layga mashquuliyo wafdi baa iyiin marka haddaan qadaynaya taa waxay culimmadu ka qaateen oo qiyaas qaateen salaad kasta oo sabab leh awqaadda nahyiga in la tukan karo wey halkaas uga qiilbaareen wey min baab alqiyaas fakaana wa aha weeye fakaana wa aha weeye fii daalika maxaa la yihahdo oo salaada bacdilcasrka fakaana waxaa ku sugnaa wey ficilkiisa weeye fii dalik fakaana waa fii daalika oo salaada bacdilcasrka uu tukaday weeye takhsiisun baa ugu sugnaa weeye cumuuma nahyi nahyigii maxaa la cumuumkiisii maxaa la lagu khasisay wey ila maxaa la laa salaata bacdalcasr bay soo cumuum ma ahayn laa salaata bacdalcasr bay salaad ma jirto marka kabacdina ficil buu hawsha u sameeyey waxayna tusaysaa marka salaadii daato sababa wakhtigii nahyiga in la samayn karo wey ayb marka hawshaas maaa la yihah waa bayaan ujeeda hadda ficilkii cumuumkii baa lagu khasisay wey ujeeddadu waa intaas wey ama ta'wiilu daahir soo maaha daahirkii in la awilo daahirku deeda la soco waa amarkii iyo nahyigii wey waxaan soo marnay siiqatulamri daahiratun he maxay ahayd cala alwujuub siiqatu nahyi daahiratun he calaa cala taxriim nahyi inahayd baan soo marnay ayb hawshii saasaydan ku soconay annagoo wadana ayaa ficil yimid wey ficilkii baa marka maaa l naga leexiyey oo wuxuuna yihi qaabkii daahirka maanta waa laga leexdayo marjuuxi baa la aaday raajixi iyo daahirkii muuqday waa laga leexanaya waxaa la yidhaha meesha marjuux baa naloo leexiyey waana la kala tuuray taas waxa laga hadlayo adilada daahirka ayadoo taqaanay oo lagu dhaq lanno markii daliil kuu yimaado daliilka daahirkaahu sida cumuumaadka iyo kale waxaa weeye daahir buu ku aha dalaaladiisa weji kalena waa ixtimaalaawo wejigii kaleo max laga xooga badna oo ixtimaalahayey ayaa ficlinta noo yimid yuuba daliilkiiba u leexiyey dhinacii wejiga xooga badna oo daahirka u ka hana waa ka leexiyey tii wax laga hadlayo ama taawiilu daahir sooma daahirka in la taawiiliyo marka kanoo kale waxaa la yidhahda aldaahiru bitaawiil baa la yihahda sooma anaan soo marin aan soo marnay kanoo kale waxaa la yidhaahdaa aldaahiru bitaawiil wuxuu daahir ku yahay weeyahee bitaawiil in la fasiray oo la leexiyo wey laakiin midka kale muxuu ahaa daahirun calaa lafdihi buu ahaa ah, sidiisu daahirkiisu laftigiisa u ahaa فكما ruwiya waa sida la wariyey xadiiثan yana waa صaxiixe canhu nabga alay sl laga wariyey sal ه nabga laga wariyey أnahu nabigu alay sl sl naha waa reebay can اlqawadi macnaha qisaastii buu reebay wey qawad qisaastii buu reebay fii طarafi طarafka maxaa l xubnaha gacmaha iyo faraha iyo lugaha iyo meelaha la kala qisaasto meelaha adraafta kuwaasaa la yihahda ayb iyo dhegtii iyo ishi maaa la yihahda ilig iyo hawlahaas w atraafta laga hadlahayo lakin inta badan atraaftu darafku wuxuu ku dhacaa lugaha iyo gacmaha iyo hawlahaas ku dhacaya farahooda ayuu ku dhacaya qabla indimaali intuusan dhibiskoon wey qabla indimaal macnaha naha wuxuu anahu nebigu ala sl naha wuxuu reebay wey can ilqawadi in wax la kala qisaasto fii arafi atraafta la kala qisaasto qabla alindimaali intaysan biskoon wey bimacnaa nin baa far kaa gooyey markaasaa tiri mar fartisaa ka weybaatay annaha layga gooyo saa lagu yiri war sug dhakhtar baa lagu geynaya waa lagu daaweynaya waa lagu baananaya fartaa markay biskooto kabacdi baad ninkan ama ma ka qaadan ama aad qisaasanoo far ka goosan laakiin adoo hadda dhiiggu kaa daadanahayo waxa wey xaaladda waa ku beeqaami doonto lama ogee u kaadi leanno maxaa dhacay fartan intay caalil qaadiyo kansar iyo kankara qaado oo gacantu bararto oo madax barar kow inaad tira laga yaaba marka ninkii far baa lagaaga gooyey adigiina hee fartiibaa maxaa leeya caalirto way bararto waa dhimata hadhow ma ma lagu qisaasayo ma lagu qisaasi maayo ah, lagu qisaasi maayo laakiin haddii far intuu kaa gooyo aad saa ku dhimato diyadii baa lagu yeelanhayaa diyadii baa lagu yeelanhaya lanno shaygan farta la gooyey waxay inta badan u badan tahay inuu yahay hee shay maxaa la yihahdaa ama khata'a ama maxaa l camdiba ha aade laakiin dil aan loola jeedin oo laba nin inta istagaalo feer isu qaaday maxa la yah midkan gacanta uu ku dhuftay farta ay kawtiri ah, farta ay kawtiri ama intuu qaninay maxa la yihah afka u gashaday baa laga yaaba gacantii maxaa la isaas ay ku barato qofku dhintaa laga yaaba marka qaadiga marki loo keeno waa in la yidha nabarkan intuu ka biskoonaya dhakhaatiirtu ay ka caddaynaya inuu biskooday wax qisaasay wax diya oo midna laga qaadaya ma jiro markii nabarku biskoodo markaasaa diye la qaada ama la qisaasan qofka markaas lala hadlahayaa ayb fayuclamu waa la ogaan weeye ana almuraada marka waxaa kabacdiba waxaa la ogaaday nebigu alay sl intuu reebay in la kala qisaasto intaysan biskoon ayaa nin baa diiday sida hadda meesha xadiista maa l hoos lagu qabanayo ad ujeednaan baylata xadiista hoos lagu qabanayo nin baa diiday oo wuxuu nebi maxamed iga maxaa la yidhaha iga qisaas iga qisaas ina rajula طacna rajula bqarni fii rugbatihi fajaء ilى النabiy sal اله alay slm faqala ya rasul aqidnii maxaa la yihahdaa iga qisaas weeye maa l adki iga oofi qaala xatىa tabra intaad ka biskoonayso uma jaa ilayhi nebigu buu yimi aidni faqaala xatىa tabra uma jaa ilayhi faqaala aqidni faaqaadahu ah, markaasu maxaa la yihahdaa uu uga oofiyey marka xadiikan wuxuu kutusa hayaa weeye xadiikan sixadooda waa la isku hayaaye in maxaa la yihaahdaa isagoon biskoon looga qisaasan karo xadiistii horena maxay kutusaysay nahyi baa ku soo arooray oo yaan la qisaasanin ilaa la biskoodo qofku biskooday ahaydu fayuclamu waa la ogaanaya ana almuraada ujeeddada danta binahyi laga leeyahay alkaraahiyatu waa karaahaysi necbaysi weeye duuna taxriimi taxriimkii xaaraamnimada sokadeedii marka marka la leeyahay qofkiisun qof qisaasan ilaa uu ka biskoodo taxriim ma ahane waa karaaho waa laga fiican yahay wey laakiin qofku hadduu ku mamanaado ama ku yihahdo halla iga qisaaso waa looga qisaasi wey hadhowna wax weydiisan kara hadday gacantu caalito gacanta la gooyo ama uu dhinto cidna waxba uma haysta uu kala tegahaya waaysta ma jiro ayb marka halka waad u jeedaa weeye nahyigii wuxuu awilay taxriimkii buu maxaa la yihahdaa hadda karaaho ku awilay oo ku leexiyey wey ayb ile asalku maxaa la yihahdaa yaan la qisaasanin siiqadu nahyigu waxay asalna ku tahay taxriim soo ma ahayn ficil baa leexiyey nebi maxamed ali oo ah inuu u qisaasay wey marka haddii xadiisku asaxa waa la isku haya sixadiise wa ama naskh nasakhidda sooma oo ficil wax nasakho fakamaa ruwiya sida la wariyey weeye canhu nabiga ala laga wariyey sal ala sl nabig laga wariyey anahu nebigu qaala inuu yihi albikru bilbikri maxaa leeyahay jaldu miati eh, weeye jaldu miatin weeye boqol in la jaldiyo la karbaasho wa taqriibu caamin iyo caam maa hal maxaa leeyahay sano in la masaafuriyo in la masaafuriyo masaafurinta hadda hadday qof dumara tahay maxaa lagu samayn khilaaf bayna ahli اlcilmi nin raga waan garanay hadduu sinaysto oo bikriya waa la masaafurin lakiin gabar maxaa lagu samayn gobol kale gabar ma loo caylin karaa wadaadada khilaaf bayn ahlicilmi waa la socotaa ayb lanno gabadhii dee maxram inay hesho iyo ayadiiba cawraa iyadiiba magaciisa iyadaaska daciif marka meelka in loo masaafuriyo waa in maxram la helo dad kale loo helo hawl kale la helo kabacdi waad waxay ka niqaasheen xabsi ma loogu bedeli karaa magaalada ay joogto maxramka dadkeedu jooga xabsi ma la gelin karaa dood baa ka taagan almuhimu ayb ibn xasm wuxuu taqriibka macnaheedu waxaa weeye waa in la cayriyo maa in la leeya mark meel loo celiy maaha inta la masaafuriyo muqdisho iska fariisanayo baydhabo iska fariisanayo wuxuu yidhi soomaaliya oo dhan baa lagu wareejinayaa safar buu ku jira hayaa marka miyaad garatee sanadkaa wuxuu ku dhammaysanahayaa buu yidhi he bajaaj iyo taxi iyo lug iyo dameer buu ku dhammaysanahayaa suu u safraayo u wareegahayo labi toban bilood markay dhammaato ayaan leena kaalayo laakiin ninka inta halkan laga masaafuriyo inu kismaayo noo fariisto maxaa la yidhaahdaa he noo qayilo maya buy ah, oo noo cayilo oo noo nase ma yeelayno weligiis waa cayrinaynaa <laughs> <laughs> bu waa la fiijinaya e, w labadaas lasgu darhaya labadaas la isugu daraya uma ruwiya waa la wariye w xadis hadda waa saxiixayn la soco wey uma ruwiya waa la wariye annahu sala اllah alay sl nabig ilaahi rajama inuu rajmiyey oo dilay weye maacizan buu dilay walam yajlidhu mana usan jeldin walam yajlidhu mana usan jeldin wey xadisan waan soo marnay misaaladan wan so mary hadda ficil bu u soo celiye waan soo marnay fadalla wuxuu kutusay weeye maxaa la yihahdaa ficilka anigu wuxuu kutusay calى ana dalika cadamu rajmigaas oo maaa la yiaahda cadam maaa la yiha jaldiga cadamu jaldiga inaan la jaldinoo la garaacin mansuukhun inuu mansuukh yahay kutusahayaho maadaama lagu kaaftoomay hadda rajmigii lagu kaaftoomay oo jaldig meesha laga saareeye in la karbaasho waxay kutusahayaa ficilkan wuxuuna tusay weeye qowlkii inuu mansuukh yahay qowlku inuu mansuuq yahay fadalla wuxuu kutusay weeye calى ana dalika oo ahaa dalika maxay ahayd asayu bisayibi jaldu miati wataqriib soo ma ahayn maa jaldu miatin rajm soo ma ahayn maxaa jaldigi madi meesha in laga saaray ana dalika mansuuqun inuu mansuuq yaho la tirtiray ayuu tusay oo ficilkan ayaa wuxuu nasakhay weeye qowlkiibuu nasakhay marka qowlku waxbuu cadeeye harciyey oo sharxa weeye naskuna waa nooc min albayaan wey saasuu rabaa inu marka ficilka axkaamtao dhan baa ku tacaluqaysa la soc bu raba shiiraas ku yihah qaldami wey in tacaarada qwl waficlu fi اbayan hadda u raba mesha inu ka hadlo haddii qowl nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam iyo ficil nebi maxamed ala sla iska kaa tacaarudaan maxaad samaynayseen waa masle aad u dhib badan wey rag baa waxay keeneen konton waji lixdan waji oo ficil iyo qowl isku tacaarudka rag baa keenay laakiin waa ka badbadin markii la soo aruuriyo wax yar bay noqonaysaa ka badbadin w ayb maxaa la yidhaahdaa ninkii loo oran jiray calaa calaa'i risaalu lahaa waxaa la yidhaahdaa rafcu اlijmaal bayna tacaarud اficli bayna tacaarud الficli wاlqowl wax saas inay u malaynaya aan dib ugu noqdo macnaha qowl iyo ficil in hadday istacaarudaan see loo kala wajaha risaalu lahaa wain tacaarada alqowl wa ficlu wey fi اlbayaan sida caddaynta xagga wax lagu sharxaayo hadday istacaarudaan oo ishardiyaan fafiihi awjuhun wajiya ku jira awjuh bay culimmada shaaficiyadu iyo asxaab اlwujuh ayay ka leeyihiin min asxaabina fafiihi awjuh min asxaabina min asxaabina waxaa ka mida man qaala mid yidhi alqowlu wlaa qowlka haboon bay hadda qowl iyo ficil masle isku tacaarudaan qowlkaan qaadanayna lannahu aslun fi tibyaan bay kuleeyihin fi lbayaan saasay kuleeyihin ayb wadaadda halkaasay mareen wadaadda labada wa minhu waxaa ka mid man qaalaya alficlu wlaa ficilka awlaa bay dhaheen lannahu waxaa weeye waa lagugu sharxayaa ficilka waad arkaysaa waad fiirsanaysaa shayga markii laguu sheegayo markii la sameeyo markii la sameyo xoog badan yahay qoladaasuna dheheen ayb qolo saddexaad oo minhum waxaa ka mid a ah man qaala yidhi huma sawa waa isku mid bay dheheen hadday laba qowl iscaarudaan sidaa u kala rajaci jirtay hadday laba ficil iska ka laba ficil ma istacaarudi karaan waa la ysku hayaa iyada laba ficilna insan istacaarudin bay wadaadad mareen saasaa loo badan yahay laba ficil isma wada tacaarudaan bay sababtu maxaa dhacay dee waxay dhaheen cumuum ma jiro mar hadduusan cumuum jirinin maxay iska tacaarudayaan laakiin qowl iyo ficil waa istacaarudi karaanoo si kasta haate waxay dhaheen huma sawaabay waa siman yihin bay sidii laba qowl hadday iska kaatacada u kala rajici kartay baabka asagaha marsi bay wadaadadaa mareen wey ayb wuxuu ku yidhi shiiraasi walawalu asaxu midka hore ayaa saxiixa wey oo midka ah maxaa leeyahay alqowlu maxaa leeyahy alqowlu awla taasaa saxiixa buu ku yidhi maxaa dhacay lianna maxaa la yihahda alasla lianna alasla sida asalka filbayaani caddaynta iyo sharxi iyo tafsiirka lianna alasla fi lbayaani huwa alqowlu buu ku yidhi asalka waxa in wax la sharxo oo la caddeeyo oo tabliiqa iyo risaalada iyo axkaamta iyo tawdiixu ku sugnaanayo waxaa weeye waa qowlka wey huwa alqowlu لأن الأصل في البيان xagga شharxida iyo tafsiirka iyo cadaynta huwa الqowl qowl ba wax lagu cadeeyaa wey alاa taraahu miyaadan u jeedin qowlkii alاa taraahu qowlkii miyaadan u jeedin yatacadىa inuu gudbahayo weeye oo see u gudbahayaa waxaa weeye dadkoo dhan buu ku tacaluqaya w xukunkiisu wuu tilaabaya markaasu aniga itaaban o adiga ku taaban oo maaa siiqat اlcumuum man facala kada fahuwa kada wakada baa lay man waa isim mawsuul qof walban taabanaysa baa lagu odhanhayaa marka waa gudbahayaa alaa taraahu miyaadan ujeedin eh, qowlka yatacaddaa inuu gudbahayo bisiiqatihi siiqadiisiiyo weedhiisuu ku gudbahayaa qowl markii lagu hadlo cumuum buu faaideyn caamni buu faaideyn aahir buu faaideyn wujuub buu faaideyn nahyi buu faaideyn waxa way siiquu leeyahay siiqasa xukunka laga qaadanaya ummad o dhan waa wada taabanaya alaa taraahu miyaadan ficilku wujaya tacaddaa inuu gudbahayo bisiiqatii siiqadiisa iyo qaabkiisa uu ku yimid buu u gudbahaya laakiin ficilku siiqa miyuu leeyahay maya soomaanan soo marin alficlu laysa lahu siiqa wey haddii la nebi maxamed baa salaad safar ku gaabiyey hadda safarku ma dheeraa mise ma gaabnaa mise kee ah ma muxuu ah baa lagu tala ilaan siiqa male ah, siiqa ma jirto walficlu ficilkiina laa yatacadaa ma gudbahayo weeye oo cid kale ma taabanahayo ilaa bidaliilin daliil in la helo ma ahane ma gudbahayo weeye lannu ficilku liixtimaali khusuusiya khaas inuu nebiga ku yahay calayh salaatu wasalaam baaba dhici kartaba wey ah, walficlu laa yatacadaa ila bidaliil lاxtimaal khusuuصiya wey min khasaaisi inuu ka mid yahaaba dhici karta ixtimaal baa meesha siiqana malow fakaana اlqowlu qowlkaa wuxuu ahaa weeye awlaa mid awlaa oo habboon oo fiican ayuu noqday qowlku weeye marka shiraazi sidaasuu rajaxa wey sidaasaan loo